alqur'aanu makhluuq bay isugu imaaneen nafsa natiija isugu imaaneen marka nacam faidaa qaala almuctasiliyu haddii ou yidhaahdo laysa lahu iraadatun iraado ma lahan walaa kalaamu qaa'imun bihi kalaam ku qumay ma jiro oo sifo qadiima lianna haadihi sifaata sifaatkaa laa taquumu kuma qunto ilaa bilmakhluuqaati makhluuqaadku quntaa oo iyaga baabkay wax ku radiyaanba waxay leeyihiin sifaatku waa acraaday ku leeyihiin waxayse bedelown acraadna marka jismigay ku quntaa sidaan alla marka waxay ku leeyihiin laysa bijismin si acraabka iyo sifaatka aysan ugu qumin waa kalaam kulluhu waxaa waaye maaragtay xarg jaama wax la fahmi kara aan la arkin yaa waxaas akhrisan kara acuudu billah waxay dhaheen culammadu hadalkaas oo kale qof oo acraabi hadduu maqli lahaa waxaana qofka waxaan ku hadlaba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 lahayn sababta waxaa dhaca dad kale inay adilo ay haayaan adiga adiladaadii intaanay noqdeen soo maanta dabadaana ka sugtay ha ee adiga waxaadan aqoonin ma jiraan ha dhihin waa caqli xumo taas waxaad dhihi kartaa cinda kayrika adilla kaiira inay haayaan miaal hadduu qof indhala uu yidhaahdo qoraxdii ma jirto sababtoo ah xaraaradeedii lama haayo kulaylkiimid ilaa isagoo xaraaradu dare iftiinka ma dareemaayo kii indhaha qaba wuxuu leeyahay adeer haddaysan xaraaro jirin oo ay jawiga uu qabow yahay ma ahan qoraxda inaysan jirin adilo kaley leedaho iftiinkii ka mid ah iyo qofkii arkaaya qoraxdii marka waa waa joogta un meelaha qaarka qabowga ah, iyadoo baashii saas u fallaaro lahays waxna kaa qabuujinanay ku siraysaa markii maraada kaa soo gasho dhulka